alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu darsiga ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda boqol iyo labiyo afartan min suurati nisa allah waxau yidhi ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum waida qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ila qaliila ina almunaafiqiina munaafiqiintu kuwa gaalnimada qarsanaya islaamnimadana muujisanaya yukhaadicuuna allaha allah bay dhakrayaan bimacnaa doonayaan inay dhakraan wa huwa khaadicuhum allahna iyaga waa dhakrayaa waa dhagar isaga u laa'iqa wa idaa qaamuu ila asalaati markay u kacaan salaadda ay isu taagaan munaafiqiintii baa la sheegayaae eh? qaamuu kusaala qaamuu waxay istaagayaan kusaala xaalay yihiin qaar caajis oo wahsanaya ay yihiin way ku culus tahay salaaddu ayay kacayaan ila waxaynay ictiqaad ahaan iyo waxba u samaynayn oo aynay sawaab iyo waxba ku doonayn weeyaan ee dadka iskaga jeediyuna ay isleeyihiin marka culays bay ku tahay yuraa'uuna annaasa waxay yihiin qaar caajisa oo wahsanaya ay yihiin yuraa'uuna damiirka ku qarsoon ikusaala uu godanaayo ayaa laga xaalaynaya waxay yihiin qaar markaa wahsanaya oo caajisa ay yihiin yuraa'uuna xaalay istusayaan annaasa dadka ay istusayaan walaa yadkuruuna allaha iyo xaal allaha aynay xusaynin ilaa qaliilan dikri qaliil oo yar mooyaane wax kale aynay ilaahay xusayn ama zaman qaliila wakhti yar mooyaane wakhti kale aynay xusayn intaa yaree qaliilkaayna waxa weeye waa inay uga jeedaan istusnimo ay uga jeedaan maa kaana lilaahi falaysa biqaliil wixii allah dartii loo sameeyaa isagu qaliil ma aha laakiin wixii riyaa iyo istus loo sameeyaa walow haba fara batee qaliil isagu weeye mudabdabiina bayna daalik waxay markaa xaalkoodu sidaa yahay mudabdabiina xaal la celcelinaayo bayna daalika madkuurka la soo sheegay dhexdiisa oo kufrigiiyo iimaanka ah laa ilaa haaulaa'i xaal aynay ahayn qaar loo nisbeeyey kuwaasi gaalada ah oo lagu tirinayo aynay ahayn walaa ilaa haaulaa'i xaal markaa kuwan kalena aan loo nisbaynin ee mu'miniinta oo labada qolo midnaba si toosa ah aynay ugu tirsanayn ee ay yihiin qaar waddawaddaynaya oo markaa labada dhexdooda aan markaa marba qolo yacni markaa u tegaya waman yudlil illaahu ku kastuu ilaahay baadiyeeyo falan tajida lahu sabiila falan tajida heli maysid lahu isaga sabiilan wadda aad ku hanuuniso heli maysid yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tattakhiduu alkaafiriina ha ka yeelanina gaalada awliyaa'a qaar aad jeceshihiin oo a isu hiilisaan oo xigto a ka dhigataan iyo markaa yacni sokeeyo a ka dhigataan awliyaa waxaa laga keenay min alwelyi weligu waa maxay waa qurbiga qaar markaa waxaa weeye aad dhowaysataanoo aad jeceshihiin markaa ha ka yeelanina min duuni اlmu'miniina xaal aad tihiin mujaawisiina qasra alwilaayati cala almu'miniin xaala ka tallaabaysaan muwaalaadka inaa ku koobtaan mu'miniinta aa ka tallaabaysaan oo gaaladiiyo mu'miniinta labadaba inay ka weli yeeshaan lama oggola maxaa la rabaa mu'miniintoo keliya inay awliye ka dhigtaan oo ka weli yeeshaan baa la rabaa marka waxa weeye mu'miniinta wilaayadoodii iyo muwaalaadkoodii intaa ka tagtaan yacnii gaalada muwaalaad ha ka dhiganina haddii la yidhahdo waxaa soo baxaysaa haddii aynay ka tegin muwaalaadkii mu'miniinta oo mu'miniintana ay ka weli yeelanayaan miyaa loo ogolyahay gaaladiina inay ka weli yeeshaan oo iyagana muwaalaad siiyaan maya waxaa la rabaa muwaalaadka inay ku koobaan mu'miniinta ay ku koobaan baa la rabaa aturiiduuna an tajcaluu lilaahi calaykum sultaanan mubiina aturiiduuna ma waxaa rabtaan an tajcaluu inaa u yeeshaan lilaahi ilaahay aa u yeeshaan calaykum korkiinna sultaanan yacni xujo iyo daliilu idinku cadaabo inaa u yeeshaan miyaa rabtaan suldaankaasoo mubiinan bayinan cad miyaad doonaysaan inaa u yeeshaan bal cibaarada jalaalaynka aan la akhrino allah waxau idhi ina almunaafiqiina munaafiqiintu yukhaadicuuna allaha allah bay dhagrayaan khidaaca dhagar baa looga jeedaa khiyaanada iyo khidaaca luqada carbeed farqa u dhaxeeya innagu waxaa laga yaabaa dee in markaa khidaaca inoo soo degdegayso inuu khiyaanada yahay laakiin luqatulcarab farqa u dhexeeya khiyaana iyo khidaac u dhexeeya oo khiyaanadu mar walba waa madmuumah mar walba iyada khiyaanadu waa la dhaleecaynayaa ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin ilaahay khaa'iniinta ma jecla buuli lama odhan mukhaadiciinta ma jecla waayo khidaacu marna waa wanaagsan yahay marna waa xun yahay waa shayga marna wanaag noqdo marna xumaan noqdo weeye oo labada markaa ayuu markaa marba mid u dhacaa cidda ku ansabkaa in la dhakraa waxay noqonaysaa mid wanaagsan bay noqonaysaa yacni waxa weeye laakiin ciddaan munaasibka ku ahayn yacni markaa khidaacu yacni markaa kuma noqonaayo mid ku fiican noqon maayo laakiin khiyaanadu mar walba waa madmuumah oo maxay khiyaano la yidhaahdaa khiyaanada waxaa la yidhahdaa waa khadcatun fii maqaami lictimaan mar lays aaminay dhagarta la sameeyaa la cid ku aamintay dhagartaad dhagarto ayaa waxaa la yidhahdaa khiyaano la yidhaahdaa marka khiyaanada si caamaa loo nahiyey laakiin khidaaca si caama looma nahiyin alxarbu khudca yacni dagaalka qudhiisa markaysagaa tab iyo dhagar ah yacni marka waxa weeye si muqayadu xataa allah isugu sifeeyo cidda khidaaca samaysa inuu markaa allah dhagrayo oo khidaac ku samaynaayo ayuu sheegay laakiin marnaba ma odhan cidda khiyaano la timaadda anna waa khiyaamaynaya ilaahay ma odhan faqad khaanu allaha min qablu faamkana minhum fakhaanahum lama odhan saas aawadeed khiyaano markaysaga allah laguma itlaaqi karo yacni waa munkar bay yidhahdeen culammadu allah wuxuu yidhi ina almunaafiqiina munaafiqiintu yukhaadicuuna allaha allah bay dhagrayaan waxay ku dhagrayaan biidhaari khilaafi maa kii khilaafkiisa inay muujistaan bay ku dhagrayaan abdanuhu ay qarsadeen oo minal kufri gaalnimo ah liyadfacuu canhum si ayna xagga nafahooda uga daafacaan oo uga baajiyaan axkaamahu dunyawiya axkaamtii gaalnimada ee adduunyada ku sugnayd ama adduunyada lagu sharciyey oo bimacnaa waxa weeye in lala jihaadaayo haddii markaa yacni ay dee murtadiin noqdaan oo diinka ka noqdaanna in markaa riddo loo dilaayo iyo waxyaalaha la midka umuurahaasay doonayeen iskaga daafacaan yacni islaamnimada ay muujisanayaan wa huwa khaadicuhum allahna waa dhagrayaa mujaazihim waa ka abaalmarinaya calaa khidaacihim dhagartoodii ayuu ka abaalmarinaya wuxuu tilmaamayaa laasimkii buu ku fasirayaa waa u soo noqon doonaa insha allahu tacaala marka xaqiiqatan allah waa dhagrayaa laakiin dhagarta ilaahay lama mid aha dhagarta makhluuqaadka lama mid aha waxaa la yidhahdaa waa min asifaati almuqayada aya ama sifaat almuqaabala ayaa laga cabira wa yufdaxuuna fi dunya mujaazihim wuu ka abaalmarinayaa calaa khidaacihim dhagartooduu ka abaalmarinayaa fa yufdaxuuna waa la fadeexadinayaa fi dunya adduunyada gudaheeda waxaa lagu fadeexadinaya biitlaaci illaahi nabiyahu calaa maa abtanuuh biitlaaci illaahi yacni tusinta ilaahay tusinaayo taalacsiinaayo nebiyahu nebigiisa muxamada sala allahu calayh wasalam calamaa abdanuhu waxay qarsadeen uu markaa tusinayo o taalacsiinayo waxay munaafiqiintu qarsadeen yacni markaa ayuu ilaahay kashifaya fadeexadinaya wa yucaaqabuuna waa la ciqaabayaa fi laakhirati aakhiro gudaheedana waa lagu ciqaabaya wa idaa qaamuu ila asalaati markay u kacaan yacni xagga salaadda markay u kacaan maca almu'miniina mu'miniinta la jirkooda markay salaadda u kacaan qaamuu waxay kacayaan munaafiqiintii weeyaane mutasaaqiliina xaal salaaddii ku culus tahay oy wahsanayaan bay kacayaan kaannahum inay xubnaha qaadi karin la'yi siday u wahsanayaan caajiska u yihiin qaamuu ku saala yuraa'uuna annaasa waxay ku saalaa yihiin oo qaar wahsanaya yihiin yuraa'uuna ay muraa'iina annaasa xaalay dadka istusayaan ba riya la imanayaan bisalaatihim salaadooday isku tusayaan walaa yadkuruuna allaha iyo xaal allah aynay xusaynin oo laba xaaloo mutaraadifaana laga yeelo walaa yadkuruuna waxay ku cadfan tahay yuraa'uuna calaa haadaa waawgu ila ficil mudaaricoo musbata marka xaal laga dhigo waawga waa laga madhnaysiyaa waawulxaal lama geliyo hadda waawgan ku jira waawulxaal maahee waa waawulcadfi weeyi waawulcadfi weeyi marka xaalka xaalka lagu cadfaya marka calaa haada tii la diidayey ma waxay kusaala yihiin yuraa'uuna annaasa xaalay dadka istusayaan walaa yadkuruuna iyo xaal xusaynin iyo xaalaynay xusaynin allaaha allah aynay xusayn yusalluuna aynay tukanayn dikrigiibu wuxuu ku fasiray salaadda waayo salaaddu waa dikri ya dikri weeye marka siyaaqa aayadda inay salaaddu ku sugan tahay ayuu ugu fasirayaa ama macnaha caamka haddii lagu fasirana waa suroobaysaa marka halkanna dee waxa weeye waa xaal marka weeyaanoo qiyaamku waa qiyaam ay salaaddii u kaceen qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila walaa yadkuruuna allaha allahna xaalaynay xusayn yusalluuna aynay tukanayn dikriga salaadda lagula imanayaana isaguna waa soo geliyey ilaa qaliilan in yar mooyaane in kale ayna ilaahay xusay xaalay sidaa yihiin ayay markaa caajis yihiin ama ay markaysaa waxaan yani markaa kacayaan oo salaadda u kacayaan waa suuroobi kartaa marka waxaweye kusaalaa in markaa yacni markaa xaal labaad laga dhigo oo markaysaa marka mutaraadifaan laga dhigo kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna saddexdaba laga xaaleeyo qaamuu faacilkeeda kusaala damiirka ku qarsoon haddii laga xaaleeyona laba xaal baa isku cadfan inta qaliilkee la soo reebayna waa riyaa'an waa in istus ah mar hadday istus tahayna dikri ilaahay oo xaqiiqi ay xaqiiq ahaan allah u xusayaan ma aha ya mudabdabiina bayna daalika ay muradadiina bayna daalik xaal la celceliyey madkuurka la soo sheegay dhexdiis mutaraddidiina ay noqonayaan ismu faacil buu ka cabbiray mudabdab waa ism mafcuul weeye marka waa xallu macnane xallu icraab ma aha macnaha markaa ka dhalanaya ila haddii la celiyo xagga laga soo celiyo xagga laga soo celiyo dubba can haada ya wa dubba can haada xaggana waa laga soo celiyey xagganna waa laga soo celiyey dee waa noqnoqonayaan soo maaha marka waxa macnaha ka dhalanayaa saas ee hadda marka waxa weeye ismafcuul weeye mudabdabiina ansab waxay ahayd marka ilaaha muradadiina la yidhaahdo ila muradidiina waa ismu faacil weeye aayaddana ismafcuul baa ku sugan mudabdib iyo mudabdab ya mudabdab waxuu noqonayaa waa kii la celceliyey dubba can haaulaa'i wa can haaulaa'i qoladaana waa laga soo celiyey kaannahu markaysaga qolo waliba iska soo diidsay iska soo eridi mudabdabiina bayna daalika ay muradadiina xaal la celceliyey bayna daalika madkuurka la soo sheegay dhexdiisa xaal la celceliyey ayay munaafiqiintu xaalkoodu sidaa yahay oo sifadu isaa ya oo ay khidaacaa samaynayaan ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum waxay sidaa yihiin oo ay markaa dhagarta isleeyihiin sameeyo labada qoleba ka badbaada gaalnimadiinina hoosta ku haysta islaamnimadana muujista mudabdabiina xaal la celceliyey bayna daalika madkuurka la soo sheegay dhexdiisa daadu madkuur bay u noqon madkuur marka loo celiyo oo mushaarkii laga dhigo la ishaarayey madkuur laga dhigo madkuurkaasi hoosta wuxuu ka noqonayaa kufriga iyo iimaanka oo kala soo sheegay waa gaalnimadii iyo iimaankii laba shay buu hoosta ka noqday marka ismu ishaarihii waa mufrad waxa la doonaya in lagu tilmaamaana waa laba shay laba shay iyo mufrad ma iswaafaqayaan maya isma waafaqayaan see laysu waafajinayaa waxaa laysu waafajinayaa yacnii daada ismu ishaarahabaa waxaa loo celinayaa maa dukira ama madkuur baa loo celinayaa waa isla macnihii maa dukira ka la soo sheegay ama almadkuur ka la soo sheegay marka kaa la soo sheegayna waa maxay hoostuu laba ka yahay waa kufri iyo iimaan sidaasuu ku yidhi shiikhu bayna dalika alkufri waaliimaani ku yidhi laakiin siduu markaa waxaa weeye ismu ishaaraha mufradkii u tilmaamayo labada shay waa in madkuur ama maa dukira loo celiyo madkuurkaasina hoosta ka noqdo labada shay laa ilaa haaulaaya ilaa mansuubiina waxaa la celceliyo xagga iyo xaggaba laga soo celiyay duba can haaulaa'i wa can haaulaa'i laa ilaa haaulaaya ilaa mansuubiina xaal ay yihiin qaar aan loo nisbaynin ilaa haaulaa'i kuwaasi aan loo nisbaynin waa la xaalaynayaayoo laada waxa ka dambeeyaa la xaalaynaya oo ilaa haaulaa'i say xaal u noqon yacni waxaa la keenayaa yacni markaa wasfi mushtaqo yacni xaal noqon karaa la keenayaa markaasaa mansuubiina la qadaray laa mansuubiina xaal aan loo nisbaynin ayaa la celceliyo xagga iyo xaggaba laga soo celiyey ilaa haaulaa'i kuwaasi aan loo nisbaynin gaalada ah ay ilkufaari cidda la tilmaamaya waayo waa gaalada walaa ilaa haaulaa'i kuwaa kalena xaal aan loo nisbayn ayaa la celceliyoo iyo xaggaba laga soo celiyey kuwaa kalena waa maxay ayilmu'miniina mu'miniinta waman yudlil illaahu ay waman yudlilhu allaahu ku ilaahay baadiyeeyo falan tajida lahu sabiila yacni mafcuulkii yudlil yacni waa la xadfay oo mafaaciisha dee waa markaysagaa fadloo cumdo maaho yacni markaa waa la yska xadfi karaayo jaa'is weeye xadfigiisu ya yacni marmarka xaalaad naadiran la xadfi karin mafcuulka oo waa maxay waxadfa fadatin ajiz in lam yadir ka xadfi maa siiqa jawaaban aw xusir labada xaale uu soo sheegay hadduu maxsuuru fiihi yacni yahay mafcuulku lama xadfi karo haddii isaga la isweydiiyey oo maqsuuduu yahay in laga jawaaboo la yidhahdo man darabta man darabta yaad garaacday camran in la yidhaahdo ya xadfigiisu jaa'is maaha waayo marka horeba su'aasha isagaa loo keeno hadduu maxsuuru fiihi yahayna lama xadfi karo maa darabtu ilaa camran camra markaa lama xadfi karo ama yani markaa wuxuu noqonayaa mid markaa waajibu dikri u noqonaya laakiin sida badan xadfigiisa waa jaa'is marka waxaanu noqonayaa yani raabidka u noqonaya manta u noqonaya waman yudlil illaahu ay waman yudlilhu allaahu ku kastuu ilaahay baadiyeeyo mantu waa shardiyo saas aawadeed bay ficilka u jasmisay ficilka sidaas aawadeed bay u jasmaysa oo waa kan yudlil ah haddaasoo kan hoos dhigan hoos dhigani waa kasratu takhallus ile ficilku maba hoos dhigme kasradu waaba ka caaggantao yacni kasradii icraabta ahayd ficilka lamaba geliye waxa weeye marka waa kasratu takhallus oo waxay noqonaysaa in saakinaan iltaqa yaksir maa sabaq yacni hadday laba saakin kulmaan ka horreeyo hoos dhigo waa kasratu takhalluski marka wuxuu noqonayaa markaad mafcuulkii keento inay reebitaankiisii asalkaa u soo noqdo waman yudlil illaahu ay waman yudlilhu allaahu ku kastuu ilaahay baadiyeeyo haa falan tajida lahu sabiila u heli maysid wadda aad ku hanuuniso u heli maysid ariiqan ila alhuda wadda xagga xanuunkaa uma helaysid yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tattakhiduu alkaafiriina ha ka yeelannina gaalada awliyaa'a qaara jeceshihiin oo aad markaa sokeeye ka dhigataan ha ka yeelanina min duuni almu'miniin yacni awliye ha ka dhiganina xaal aad tihiin yacni markaa mujaawisiina qasra almuwaalaati cala almu'miniina xaal ha ka tallaabaysaan muwaalaadka inaad mu'miniinta ku koobtaan a ka tallaabaysaan farqi markaa waxaan kala lahayn haddii mu'miniinta iyo gaalada la wada jeclaadiyo oo labada muwaalaadka la wada siiyo iyo haddii gaaladoo keliya muwaalaadka la siiyo labadaba waxay noqonaysaa in markaa wa xaaladdii xumayd lagu dhex jiro aturiiduuna an tajcaluu lilaahi calaykum sulطaanan mubiina aturiiduuna ma waxaa rabtaanoo doonaysaan an tajcaluu inaa yeeshaan lilaahi allah u yeeshaan calaykum idinka korkiinna a ugu yeeshaan bimuwaalaatihim yacnii weliyeeladka gaaladaa ka weliyeelanaysaan aawadeed a allah ugu yeeshaan korkiinna sultaanan yacni xujo iyo daliil yacni markaa inaa u yeeshaan miyaad doonaysaan sultaanku waa xujada markaysagaa weeyo min asaliid baa laga soo qaatay saliiduna yacni gaasta iyo waxyaalahan wax lagu siraado ayay noqonaysa ya saliid baa layahay ama min asultati baa laga soo qaato sultadu waa awoodda waayo cidda xujo kuulihii way ka awood roon tahayoo yacni mina tasalluti laga keenay ama mina saliiti laga keenay suldaankaasoo mubiinan bimacnaa bayinan cad ama mubiinan caddaynaya munaafiqnimadiinna tacaddi loo fasiro abaanada markaysaga inay tahay abaana waa caddeeyey iyo abaana waa caddaaday labadaba inay leedahay marar badan baynu soo sheegnay labada mid walba loo fasiri karaa laakiin tii laasimkaahayd buu sheikhu u fasira haddaad tidhaahdo markaysaga mubiinan tii mutacaddigahayd baa loo fasirayaa waa suldaan iyo xujo caddaynaysaa munaafiqnimadiinna mubiinan haddii markaa loo fasiro macnaha laasimnimadana waxay noqonaysaa suldaanan mubiinan bimacnaa bayinan sida markaa jalaaldiin asuyuuti ba ku fasiray raximahullah burhaanan bayinan xujo cad miyaa u yeelaysaan calaa nifaaqikum munaafiqnimadiinna allah wuxuu inoo sheegayaa munaafiqiinta iyo sifooyinkooda ayaa laynoogu sheegayaa allah wuxuu inoo sheegayaa munaafiqiinta sifaadkooda inay ka mid tahay inay dhagar yacni maleegayaan oo ay wadaan inay markaa tabtaa ay ku baxsadaan bay doonayaan munaafiqu sidiisaba waa gaal laga xoog batay dabadeedna yacni muujisan kari waayey gaalnimadiisii dabeedna door biday inuu markaa kufrigiisa iyo gaalnimadiisiina iskaga sugnaado mu'miniintana kaga badbaado islaamnimada uu muujisanayo marka waa laba canlaynaya mar muuminiintuu la joogaa wuxuu leeyahay mac baanu idinla nahay marna gaaladu markaysagaa u tegayaayo wuxuu leey waa iskaga dheelleelaynaaye idinkaanu idinla jirnaa haa wuxuu markaa samayn karana hadday tahay si inuu gudbiye iyo wakhtiyada qaarkood markaa inuu yacni markaa takhdiil sameeye iyo muuminiinta inuu wakhtiyada qaarkood bajiyo cabsi geliye iyo yaa yacni wuxuu doono oo markaysaga uu qaban karana waa isku dayey tuuga kula taallaa tabtaa ma weydo marka munaafiqu sidaasaa xaalkiisu yahay haddii la eego yacni xagga cibaadaadka marka la arkaayo waa la samaynayaan mu'miniinta waa la samaynayaan laakiin hadday keligood noqdaan laa salaad baynay tukanayan walaa wax kalenay samaynayn laakiin mu'miniinta waa isdusayaanoo yacni markaa way dhex gelayaanoo waa la samaynayaan daahirka ficilka waa la samaynayaan waa la tukanayaan iyadoo salaaddu ku culus tahay wa idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala riyaa bayna ka tahay riyaagaa laba qaybood u qaybsamoo riyaau markaysaga riyaa'u lmunaafiqiin yaa iyo riyaaulmu'miniin baa kala jira muminiinta qaarkood haddii riyaa ka dhaco waa riyaaulmu'miniin oo waa shirki asqar waa shirkigii ka weyn ka yaraa weeye ka muminiintu haddii riyaa ka dhaco oo asalka markaa salaadda iyo cibaadaadka ay la imanayaan oo dhan qaar yacni dadka istusaya ma aha ya qofka muuminka hadduu markaa yacni riyaa ka dhaco marka hore asaaratan ilaahay dartii buu u tukanaya una soo kacay laakiin sifada cibaadada dhici kartaa inuu cid isku tuso isagoo tukanaya oo markii hore ilaahay dartii u soo kacay qofka muuminkii waxa dhici karta inuu arko ciduu qadarinayo agtiisa ku weyn oo markaa agtiisa joogta ama markaa eegaysa markaasuu cibaadadii sii wanaajinaya oo xoogaa dhaadheeraynaya oo markaa waxa weeye markaa uu qurxinaya marka sifadii baa riyaagu ka galay laakiin asalka salaadda uu tukanayo muxuu u tukanaya qofka muuminkii liajli ilah buu tukanayey waa haddii muuminka riyaa ka dhaco wuxuu gelayaa xagga sifada salaadoo kale u gelaya ya waata culamada qaar ka cabiraan ka yasiiri riyaai sida ibnuqayim oo kale laakiin riyaa lmunaafiqiin waa maxay isagu asalka salaadda uu tukanayaba uma tukanayo ilaahay dartii asalka salaadda wuxuu u soo kacay inuu dadka isku tuso ayuu u soo kacay haddii dadka aanu arki lahaynna maba tukadeenba saas aawadeed sujuuddan iyo cibaadadani waxay u dhacaysaa likhayr illaahi ilahay dartii loolama iman saas aawadeed bay culammada markaa ay muxaqiqiintii ay yidhaahdeen salaadda haddii markaa asalka wuxuu u tukanayaaba ay riyaa tahay waxa weeye shirki asqara maahee waa shirku akbar akbar weeyi marka munaafiqiinta waxoodoo dhan baa markaa riyaa ku dhisan xataa iqraarka shahaadataynka ay qirayaan iyo cibaado kastay samaynayaan iyo wanaag kastay la imanayaan waxay ula imanayaan liajli nnaas dadka aawadood bay ula imanayaan yuraa'uuna annaas marka waa riyaau nifaaq weeyi riyaaga munaafiqiinti marka waa shirku akbar weeyi marka xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku soo aroortay akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku alasqar ya wama shirku alasqar qaala alriyaa waxaa loo jeedaa riyaaga markaysaga camalkao dhan de aan gelin ee waxa weeye acmaasha qaarkood gelaya ya alxaafid ibnu rajab wuxuu yidhaahdaa qofka markaysaga muuminka ah waa dhici kartaa cibaadaadka nafcigoodu tacadiyaayo inuu riya u sameeyo waa dhici kartaa sida sadaqadoo kale qof muumina waa ka suuragal asalka sadaqadaba inuu u bixiyo istus waayo waa cibaado nafcigeedu tacadiyaayo laakiin cibaadada qofka isaga ku kooban sida salaadoo kale yacni laa yakaadu mu'minun inuu markaysaga kula yimaado markaysaga riya asalkeeda ya asalka inuu kula yimaadaa yacni tan noocaasi waxa weye ma dhacayso waanay sheegeen markaysa markaa culamo badani inay markaa taasi gaalnimo noqonayso ahlucilmiga qaarkoodna dee waxaabay ka qabaan ama culamo badani ay ka qabaan in markaa salaadda tegista laga taga ay kufri akbara tahay ayay markaa ka qabaan madhabulxanaabila iyo culamo kaleba waan laga soo wariyey salafka qaarkood inay saas yadaa qabeen bal qaarkood waxay sheegteen saxaabadu inay markaa ra'yiga iyagu markaysaa markaa mid khilaafsan aan laga haynba waayahay marka dee hadduu riyaa u tukanayey macnuhu waxay noqonaysaa maba tukan xaggaa taariku salaad buu ka yihi gees kale haddaad ka eegto sujuuddan yuu u sujuudayaa ya liman yaqacu hada sujuud sujuuddan uu sujuudaayo haddaanu ilaahay dartiiba u tukanaynin waxay noqonaysaa sujuudun likhayr illaah sujuud allah cidaan ahayn loo sujuudaayo ayay noqonaysaa marka yuraa'uuna annaasa waxa weeye waa riyaagii riyaau nifaaq weeyi waa riyaagii nifaaqa weeyi waa riyaagii munaafiqiinta walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila intaa yare la soo reebayna culammadu waxay yidhahdeen riyaa weeyi waxay bacdu salaf yidhaahdeen yani waxa weeye qaliilka waxaa loo jeedaa waxa riyaagaa laga tilmaamaya maa kaana lilaahi falaysa biqaliil wixii allah dartii loo samaynayaa qaliil ma aha ya waa barakaysan yihi laakiin waxa ilaahay hayrkii loo samaynayaa qaliil ah ya yani laakiin wixii ilaahay dartii loo samaynayaa qaliil ma aha allah baa kobcinaya allah baa barakaynaya allah baa weynaynaya waata axaadiista ku soo aroortay ina arajula la yatasadaqu yani qofku ninku wuxuu sadaqadaystaa sadaqad buu sadaqadaystaa yani markaa sadaqad yar buu sadaqadaystaa fayataqabalaha markaasaa ilaahay aqbalaa biyamiinih midigtiisa ayuu ku aqbalaa fa yurabbiiha kamaa yurabbii axadukum faluwahu markaasuu ilaahay barbaariyaa oo weyneeyaa sida midkiin uu markaa u barbaarinayo darmaankiis yacni markaa darmaankaa yar yacni markaa siduu midkiin u barbaariyo si uu faras weyn ugu noqdo yani saasoo kalea eh, ni marka uu allah u barbaariyaa ilaa ay noqoto sidii buur oo kale mid markaa la eg yani sadaqadii markaysaa markaa yarayda uu qofku bixiyey ayaa maadaama ikhlaas ku lamaana oo ilaahay dartii loo bixiyey buu ilaahay barbaariyaa markaasay noqotaa buur weyn oo kale markaysaa mid la eg marka labada qolo qolona saani uguma go'in xadiis baa wuxuu ku soo arooray nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mahalu lmunaafiqi kashaati alcaa'irati bayna alghanamayn taciiru ilaa haadihi mara ya wa ilaa haadihi mara munaafiqu wuxuu ka dhigan yahay sidii neefkii adhiga ahaa ee labada adhi dhexdooda ku noqnoqonayy oo marna kaa u cararayy marna haddana ka soo noqonayo ka kale u cararayy saasoo kale munaafiqu ka dhigan yahy in soomaaliya ka sheegaan anigu ilaahay u go'ona waa aqaanaa ilaahay ka go'ona waa aqaanaa dinis dinista dhexaanan aqoon buu yidhi haa dinis dinisaa dhexe waa munaafiqnimada weeye sifada markaa khidaaca waxay ka mid tahay sifaatu almuqaabala ama asifaatu almuqayada sifaatka ilaahay waa la qaybiyaa oo waxaa loo qaybiyaa aqsaam ama qaybo sifaat daat baa jira sifaat afcaal baa jira sifaat mulaqaa jira sifaat muqayadaa jira marka sifaatka muqayadki waa maxay waa sifaat lmuqaabala sifaatka la yidhahdo si muqayada allah loogu sifeeyaa ilaaq maaha makrigaa ka mida istihzaagaa ka mida khidaacaa ka mida ya yacni firaqa qaarkood waaba diidaan inay sifaat tahay maxay yidhaahdaan waxay yidhahdaan sifooyin maba ahba xataa ashaaciradu dee sifaat ulafcaal baabay diideene sifaat ulmuqaabala ka warran ya sifaat ulafcaal bay xataa diideen oo yidhahdeen waa idaafaat iyo ictibaaraat weeyaano yacni marka waxaa weeye eh, sife ilaahay maaha ya sife ilaahay maaha yidhahdeen iyadoo allah isku sifeeyey yacni ficillo mashii'adiisa ku xidhan laakiin waxa weeye qowl qaldan bay laakiin ku dhaceenoo waxay hahaan ficilkiiyo mafcuulkaa isku mid ah oo ficilkan la sheegayaa yacni abuuristu waa la abuuraha laftiisa ficilku waa mafcuulka waa la sameeyaha laftiisa dee saxna ma hunaaka farqun bayna alficli waalmafcuul ficlullaahi yacni waxa weeye iyo makhluuqaadka ilaahay mafcuulaadkiisu waa kala duwan yihiin afcaashii waa masaadir ficilkani allah baa lagu sifaynaya hadday tahay alixyaa noolaynta dilista cizaynta dullaynta haniyeelista yacni waxa weeyaan markaa yani abuurista yacni afcaashaasi waa afcaal ullah waana afcaal ku xidhan mashii'ada ilaahay wa rabbuka yakhluqu maa yashaa'u wayakhtaar wuxuu abuurayaa wuxuu doono inuu abuuro maxaa jira abuuris iyo la abuure yaa abuuristu waa ficlullaahi la abuuruhuna waa mafcuuluhu makhluuquhu weeyi hadda ma aragta iminka darbi iyo madruub suma garanaysa farqa u udhexeeya haddaynu xaggeenna ka tusaarayno iminka haddaan markaa miiskaa gacanta ku dhufto maxaa dhacay yacni waxaa weeye daarib iyo darbi iyo madruub waa garaacis iyo la garaace iyo garaace hadda ma marka darbigu miyuu madruubka laftiisa yahay garaacistu miyay miiska laftiisa tahay la garaacayo ka garaacu ku dhacaayo garaacistu waa tan ku dhacaysa daraba yadribu darban ya ama duriba yudrabu darban fa huwa madruubun duriba waa la garaacay yudrab waa la garaacaya darban garaacis baa la garaacaya fa huwa madruubun mid la garaacay weeye marka darbi iyo madruub farqa udhexeeya hadda maarta marka ficilkiiyo mafcuulku waa kala duwan marka afcaal ullah allah waa lagu sifaynaya ficliga istiwaaga ridaha sakhadka yani markaa ghadabka nuzuulka marka waxa weeye sifooyinka kale soo arooray yani khalqiga abuurista afcaasha ixyaaga imaatada cizaynta dullaynta waa afcaal ullah afcaasha ilaahay waa afcaal allah u sugnaatay mashii'adiisana ku xidhan yafcalu mataa yashaa goortuu doonu allah samaynaya ya kadalika allahu yafcalu maa yashaa wa rabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar mashii'ada ilahay baa lagu xidhay facaalu limaa yuriid waa mid u samayn badan wuxuu doono inuu sameeyo inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun sidaa qowlkiisi iyo odhaahdiisii iyo kalaamkiisu mashii'adiisa ugu xidhan yahay ayaa afcaashiisuna mashii'adiisa ugu xidhanta waxaa jira haddaba sifaat muqayada ama sifaat muqaabala sifaadka muqaabaladu waa maxay waa makriga iyo khidaaca sifaadka caynkaasa weeye iminka haddii la yidhaahdo cid makhluuq baa masalan la sifaynayaa si aynu fahamka loo fahmo haddii la yidhaahdo innaba waxba ma dhagro dhagar meel laga maraba yacani dhagarba ma sameeyo cid dhagartiyo cid aan dhagrin ammaan miyay tahay iyo haddii la waa dhagar miidhan ammaan miyay tahay yaa labada midna ammaan maaha haddii la yidhaahdo waa xadhig iyo dhagar miidhan qofkaasi waxay noqonaysaa waa la caayay sooma si iطlaaqaa loogu sifeeye dhagarta waa xadhig maleeg iyo dhagar soconaysa weeye yaa waxa weeye marka waxay noqonaysaa waa la caayo cay bay noqonaysaa ilaaq marka laga dhigo haddii la yidhaahdo innaba wax dhagara ma sameeyo ku dhagriya ku aan dhagrin toonna kamaal miyaa maya kamaalkii waxba u dhiman naqsi baa ku jira laakiin haddii la yidhaahdo cid ma dhagro laakiin ciddii dhagarta intuu dhakru kaga badiyaa ya laakiin marka hore cid ma dhakro ma ammaan bay noqonaysaa mise nuqsaan bay noqonaysaa yacni taas dhexe waxay noqonaysaa yani waxa weeyaan madxi bay noqonaysaa saas aawoodee haddaba say qur'aanka ugu timi qur'aanka makrigii wuxuu ugu yimi iyo khidaac iyo istihzaagu yacni markaa cid yacni la timi inuu ilaahay yacni cidda dhagarta yacni inuu dhagrayo wayamkuruuna wayamkuru allah si ilaaqa lama odhan si itlaaqana loogama nafyin oo in allaha laa yamkuru axadan yacni cidnaba ilaahay ma dhakro lama odhan itlaaq nafya miya haysaan maya haddaba itlaaq loogu sifeeyo la yidhahdo cid walba waa dhakrayn miya haysaan maya maxaa la hayaa bayna daa wadaak labadaa dhexdooda oo maxay ah wayamkuruuna wayamkuru allah way dhakrayaan allaahna waa dhakrayaan ya istiisaagooda marka la sheego yacni ayaa la yidhaahdaa markaa allah baa isaguna ku istihzaa'aya haddamaarta imka nebi nuux maxaa lagu yidhi waxaa lagu e, nebi nuux wuxuu yidhi markii ay ku dheelleereen nimankii e, markaysaga gaalada ahaa markay ku dheelleereen in taskharuu mina fa innaa naskharu minkum kamaa taskharuun manijaar baa dallacday bay yidhahdeen markay doonnida samee waay arkeen isagoo doontii samaynaya bay gu yimaadeen markaasay ku dheelleereen ya markaasuu dabeedna ku yidhi in taskharuu mina fa innaa naskharu minkum kama taskharuun sukhriyada inay marka hore dee nebiyadu la yimaadaan si itlaaqa dee markaysaa laa'iqu ma aha laakiin ciddii sukhriya ku samaysa inay nebiyadu yacni marka waxa weeye yacni ciddii ku digata ama ku dheelleesha yagana inay ku dheelleelaan yacni waa arrin wanaagsan saas aawadeed baa nebi nuux ku yidhi in taskharuu mina fa innaa naskharu minkum kama taskharuun haddamaarita halkan maxaa ku sugan yani waxa allah yidhi yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum yacni allah bay dhagrayaan allahna waa dhagraya marka dhagarta ilaahay dhagarta makhluuqaadka lama mid aha halkii sifaatka la mariyaa la marinayaa si muqayada ayaana allah loogu sifaynaya laakiin qolyaha markaysaa markaa mutakalimiinta ahi waxay yidhaahdaan waa la awilayaayo waa majaaz weeyo khidaaca markaysaga wahuwa khaadicuhum waxaa looga jeedaa wuxuu ka abaal marinayaa khidaacoodii sida tafsiirkaba hadda inoogu sugan waxay ku dhisantahay ta'wiilkii bay ku dhisantahay yacni mujaazihim calaa khidaacihim khidaacoodu ka abaalmarinayaa marinayaa ee allaha khidaac laguma sifeeyo waxaanay ka dhigeen calaamaadka lagu garto majaaska inay calaa sabiili muqaabala u timaado ama marka calaa sabiili mushaakala mushaakalay ka cabbiraan oo ficil baa muqaabalana waa sheegaan waqhtiyada qaarkood yacni ficilkiibaa ficilka kale shakligiisa lagu keenaya isagii baa laga horgeynaya marka waxa weeye xaqiiqatan ta allah khidac maaha bay leeyihin waa qolyaha mu'awilada saa odhanaya khidac maaha ee waxaa loo jeedaa majaasan baa waxaa loogu itlaaqay jazaaga uu allah ka abaalmarinayo khidaacoodii oo ku ciqaabayo ayaa khidaac lagu magacaabay laakiin khidaac xaqiiqatan maba aha khidaacna allah lagu sifayn maayo saasay leeyihin walmajaazu yajuusu nafyu laakiin calaa kulli xaal sida salafku ay mari jireen inay markaa nafiyaan may ahayne waxay ahayd inay isbaatiyaan sifaatkana ay ku daraan laakiin ay yidhaahdaan si itlaaqa maaha cala sabiili muqaabala ba allah lagu sifaynaya waa sifaat muqayada yacni khidaaca ilaahayna khidaaca makhluuqaadka lama midha kayfka iyo qaabkana yani markaa kalama mid aha yani marka waxa weeye waa khidaac ilaahay u gaara sida naska loogu itlaaqayna u itlaaqaynaa tashbiihana waa ka nafyinaynaa laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir allah wuxuu inoo sheegayaa in marka muwaalaadka gaalada layska jiro oo aan lala imanin waa laynaga nahiyey laa tattakhidu alkaafiriina awliyaaa min duuni almu'miniin marka gaalada waa inaan marka waxaan yani la jeclaan oo la necbaado colaad loo hayo waxayna soo gelaysaa yani markaa albuqdu fillah bay soo gelaysaa awsaqu cura aliimaani alxubu fillaahi llaahi waalbuqdu fi kuntimaha iimaanka waxaa ugu adag sida xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu soo wariyey ya alxubu fillaah in allah dartii cid loo jeclaado waalbuqdu fillaah iyo in allah dartii cid loo naco oo cidda allah markaa taacadiisa iyo iimaankiisa ku fiican waa la jeclaanaya liajli illaah fiidana waa saabiyo yacni waa liajli illah baa loo jeclaanaya alxubu fillah waxaa loo jeedaa fiida saabiya loo jeedaa liajli illah baa macnuhu dhacay ya ayna almutaxaabuuna fiya almutajaalisuuna fiya waa liajli baa macnuhu dhacay dakhalat marka wa min wamin yubayinaani sababa waa ka odhanaya ibnu maalik ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar allah waxau idhi ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi darki alasfali dabaqadda ugu hoosaynta badan bay ku sugan yihiin min annaari xaal darkulasfalku min annaari naarta ka mid yahay walam tajida lahum uma helaysid yaga nasiiran cid u hiilisa u gargaarta heli maysidoo cadaabka ka mancida ila aladiina taabuu kuwii toobad keenay mooyaane munaafiqiinta kale waxay ku sugan yihiin dabaqadda naarta ugu hoosaysa wa aslaxuu camalkoodana hagaajiyey intay toobad keeneen camalkoodiina hagaajiyey munaafiqnimadii ay ka toobad keenayaan waactasamuu billaahi allah qabsaday oo allah ku kalsoonaado allah tala saartay wa akhlasuu diinahum u saafi yeelay cibaadadooda lilaah allah dartii u saafi yeelay u barax tiray fa ulaa'ika kuwaasi maca almu'miniina mu'miniinta la jirkooday ahaadeen oo ay markaa jannaday galaan bay la gelayaan sawaabkay helaan bay la helayaan wa sawfa yu'ti illaahu almu'miniina ajran cadiima wakhti dambuu allah siin doonaa mu'miniinta ajran ajar ajarkaasoo cadiiman weyni badan maa yafcalu allaahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum maa yafcalu allaahu muxuu ku falayaa ilaahay bicadaabikum cadaabkiina waxba ku fali maayo ya ama maada naafiya loo fasiro yani istifaamiya aw naafiya maa yafcalu allaahu ilaahay kuma samaynayo kuma falayo bicadaabikum cadaabkiinna waxba kuma shay-an waxba kuma falayo in shakartum haddaa shukri noqdaan wa aamantum aad rumaysaan oo iimaan iyo shukri aad la timaadaan yacni markaa laa yafcalu allahu bicadaabikum shayan cadaabkiina ilahay waxba ku fali maayo ma doonaayo inuu idin cadaabo wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay shaakiran mid shukri naqaya oo camal yar jazaa weyn iyo sawaab weyn ku bixinaya yacni caliiman cilmi badan buu ahaaday laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqowl laa yuxibu allahu allah ma jecla aljahra yacni kuruqaadka sare loo qaado ama lala qayliyo bisuu'i xumaato lala qayliyo oo sare loo qaado min alqawli xaaluu jahrigaasi yahay min alqowli odhaah yahay ilaa man dulim mid la dulmiyey mooyaane yacni markaa ay ilaa jahru man dulim yacni markaa jahriga markaa mid la dulmiyey mooyaane mid kale yacni markaa koruqaadka hadalka loo qaado xumaan loogu qaado xumaan lagu sheegaayo ya yacni ma jecla laakiin kii la dulmiyey sheegashadiisa dulmigiisa uu sheeganaayo iyo tacadiga lagu tacadiyey yacni ka noocaasi isagu waa u bannaan yihi culamada qaar waxay mareen istisnaagu inuu munqatic yahay ya oo la yidhaahdo laakiin man dulima yani marka yajuuzu lahu ljahru yani marka inuu la jahro bisuui bimacnaa cabashada iyo waxa la midka inuu la jahro yani marka gar buu leeyihi wa kaana allaahu samiican caliima wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay samiican mid maqal badan ayuu ahaaday samiican waxa uu ahaaday caliiman xaalu caliim yahay oo samiican damiirka uu godanaayo ee ku qarsoonoo huwa ah laga xaaleeyo caliiman amaba laga bedelo samiican laga bedelo culamada qaarkoodna waxay ka dhigaan laba khabar oo iska daba dhacay in tubduu khayran in tubduu haddaa muujisaan khayran khayraa muujisaan shay khayra aw tukhfuuhu ama aqarisaan khayrka hoos u samaysaan aw tacfuu ama a cafidaan can suu'in xumaato a cafidaan yacni xumaan laydinku sameeyey ay iska dhaaftaan oo iska cafidaan fa ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay cafuwan mid cafin badan qadiiran ka bedelo qadiira mid awood badan buu allah ahaaday ama cafuwan wuxuu ahaaday xaala kownihi qadiiran mid awood badanna uu yahay ama laba khabarba laga dhigo ina aladiina kuwii yakfuruuna ka gaaloobaayey billaahi allah iyo wa rusulihi rasuulladiisa ka gaaloobaayey wa yuriiduuna doonayey an yufariquu inay kala geeyaan oo kala kaxeeyaan bayna allaahi wa rasuulihi allah iyo rasuulladiisa waayo allahna rumeeyaan rasuulladiisana beeniyaan sidaa doonayey wa yaquuluuna odhanayey nu'minu waa rumaynaynaa bibacdin barh baannu rumaynaynaa wa nakfuru bibacdin yacnii barh rasuullada ka mid aan rumaynaynaa barhna waa ka gaaloobaynaa wa yuriiduuna doonayey an yattakhiduu bayna daalika sabiila inay ka yeeshaan bayna daalika madkuurka la soo sheegay sabiilan waddo inay ka yeeshaan doonayeen oo gaalnimadiiyo islaamnimada dhexdooda doonaya inay waddo ka dhigtaan ulaa'ika kuwaasi hum alkaafiruuna waa kuwa gaaladaa weeye xaqan yacni ay kufran xaqan gaalnimo dhab ah kuwa gaaloobay weeye oo masder la qadaro masderkaa laga sifeeyo la yidhaahdo nacti wuxuu u yahay yacni kufran muqadara waa qowl ulaa'ika kuwaasi hum alkaafiruuna waa kuwa gaaladaa weeye xaqan ay axuqu daalika xaqan waan sugayaa taas markaa sugis baan sugayaa inay gaala yihiin oo la yidhaahdo waa masdar markaa akidaya yacni markaa caamilkiisa jumladii marka caamilkeeda markaa akidaya weeye marka waa la qadaraya ama la yidhaahdo alkaafiruuna laga xaalaynaya ulaa'ika kuwaasi hum lkaafiruuna waa tafsiir saddexaad waa gaalo weeye xaqan xaal gaalnimadoodu ay dhab taho shaki aynay ku jirin wa actadnaa waa diyaarinay lilkaafiriina gaalada waxaan u diyaarinay cadaaban cadaab cadaabkaasoo muhiinan wax dullaynaaya ayaan u diyaarinay allah wuxuu inoo sheegayaa munaafiqiintu aakhiro meeshay gelayaan munaafiqiintu aakhiro waa ahlunaar nifaaqooda kuwa ictiqaadiga yahay ee gaalnimada qarsanaayey islaamnimadana muujisanaayey ee sidaa ku dhintay waa gaalo la cadaabaayo oo naarta gelaya oo ku waaraya dabaqadda naarta ugu hoosaysa inay gelayaan adduunyada markay joogeen xoogaa islaamnimaday muujisanayeen waxbay u yaro tarto dee way ku badbaadeen oo maadaama axkaamta adduunya daahir ku dhisan tahay daahirkiina islaamnimo ay muujisanayaan wakhtiyada qaarkood marka wax ka soo baxaanna ila waxa uurka ku jira afkaa kaa xadaa la yidhi marmar baa kufrigoodu ka soo baxsanaya sidii wakhtigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta dee uga soo baxsan jiray cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul iyo ya samin kalbak iyo akulka iyo waa kii isagaa yidhi wakhtiyada qaarkood dadka iyagoo la jooga cidayna islaahin waxba idinka sheegays ayaa laga yaabaa inay iska hadlaan marka hadallaa ka soo baxsan jirin hadallada caynkaasee wakhtiyada qaarkood ay markaa yidhaahdaan ama dacni nebiga ay dhaleecaynayaan ah ama islaamnimadii ay durayaan ama ay dacaayadaynayaan ama wax la mida marka la ogaado horta haddii aan markhaatiyaal ku caddeeyo iyo waxba aynay isyidhaahdaan markhaatiyaal idinku caddeeyaa meesha ma joogaan way dafiri jireen maanaan odhan bay odhan jireen inankayr waa namasabida markay ku caddaatay daafici kari waayaanna towbad bay muujisan jireen waa ka toobad keenna waxay muujisan jireen inay toobad keeneen dabeed waa la iska dayn jiray munaafiqnimadii intay caddaystaan kumay sugnaanaynin muujisadkay muujisanayaan way qarqarinayeen markay wax ka soo baxsadaanna towbad iyo inay ka noqdeen arrinkaa ka toobad keeneen bay muujisanayeen saxaabada qaar markay ku yidhahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta qaar aan dillo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uhi dachu lian laa yataxaddas annaasu anna muxammadan yaqtulu asxaabah iska daa buu yidhi si aan dadku ugu sheekaysan maxamed asxaabtiisu laahiyaa waayo daahirka dee saxaabadii bay ku dhex jiraan ya marka sumcadda markaysaga markaa baxaysa maxay noqonaysaa dee maanta markaysaga xataa kuwii atbaacdiisuu laynayaa taas waxaa ka iman kara dadkii inay diintii ka didaan ya diintii islaamka dadka qaarkood inay ka infiraaraan oo ka yaacaan baa ka iman karta marka si aan taasi uga iman ayaa marka waxa weeye dar'an lihadii almafsadati alcadiima mafsadaa weyn si u daafaco ayuu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam iska daayay laakiin culammadu waxay yidhahen hadduu nifaaqii intuu caddaysto ku sugnaado oo ka noqon waayo marka waxaa loola dhaqmayaa sidii markaysaga murtadka man baddala diinahu faqtuluuh laakiin cidda dilaysaa waa inay xukuumo tahay waxay afraad iskaga tallaabsanaysa ma aha yani ficillo marka waxa weeye afraad ama kooxe ay iska maamulato oo markaad tidhaahdo kanaa gaaloobay aan dillo ama qof iskaga tallaabsanayo yaa tan noocaasa fasaad baa ka imanaya waayo tani waxay ka mid tahay min baab alxuduud bay ka mid tahay yacni waxayna u gaar tahay fulinta la fulinayo xukuumaadkay u taallaa yacni xukuumad baa fulin karta awood u leh ayaa fulin karta ee afraaddu waxay iskaga tallaabsan karta maaha afraaddu iskama samayn karto ta noocaasa marka aakhiro dabaqadda naarta ugu hoosaysay gelayaan munaafiqiinta nifaaqooda ictiqaadiga ah ee gaalnimada qarsanayay naartuna waxay u kala cadaab daran tahay siday u kala hoosayso ayaa midibatay ka hoosayso yaa yacni markaa ayaa u cadaab daran yacni alasfal falasfal ta ugu hoosaysa ugu cadaab kulul darki baa laga cabira waxaa kala jira darakaat iyo darajaat darajaat waxaa la yidhaahdaa marka labada la kala gaar yeelo xagga sare marka loo korayo jaranjarrada waxaa la yidhaahdaa darajaad baa la yidhahdaa darajooyin xagga hoose marka loo daadegayana waxaa la yidhaahdaa darakaat baa la yidhaahdaa waa darajaadka xagga hoose darakaat baa iyaga laga cabbiraa fi darki alasfali min annaar ama fi daraki alasfali labada qiraaba waa la akhriyey darki iyo darak marka darakaat baa lagu jamciyaa calaa wasni darajaat laakiin sida kale isugu liddi yihiin laakiin labada marka la isku daro darajaat in laga wada cabbiraa waa dhacdaa siduu allah ba yidhi walikullin darajaatun mima camiluu iyadoo labadii qoloba la sheegaayo ayaa waxa la qolo walba darajaad baa u sugnaaday yani markaa sababtii camalkooda ayaa darajaadka ugu sugnaadeen darajaadkaasi ha ahaadaan xagga sare ama xagga hoose laakiin taasi waa marka labada nooc laysku daro wey munaafiqnimada ma laga toobad keeni karaa haddii laga toobad keeno qofka ma laga aqbalaya waxaa la ysla ogol yahay munaafiqnimada haddii laga toobad keeno cindallaahi qofka in laga aqbalayo waa la ysku waafaqsan allahna wuxuu ihi ila aladiina taabuu wa aslaxuu waactasimuu billahi wa akhlasuu diinahum lilahi fa maca almu'miniin ya laakiin axkaamu dunya marka laga hadlayo madaahibta qaarkood waxay qabaan zindiiqa waa iska munaafiq weeyaani inaan towbaddiisa la aqbalayn fii axkaami dunyaa ee hadduu toobaddu dhab ka tahay cindallaahi baa laga aqbali doonaa bay yidhaaheen madhabka shaaficiya ma qabo laakiin maalikiya iyo xanaabilo ayaa qaba ama qaarkood baa qaba oo waxaa jira dad ay qabaan inaan toobadooda axkaamu dunya lagu aqbalayn madhabu alxanaabila iyo madhabu maalikiya madhabu shaaficiya kufri kasta iyo gaalnimo kasta iyo dembi kasta haddii laga toobad keeno ya axkaamta adduunya waa la aqbalayaa toobaddiisa mid la odhanaya toobadda laga aqbali maayo ma jiro cinda shaaficiya waxaan filayaa xanafiyaduna in la mid yihiin laakiin alxanaabila waalmaalikiya waxay leeyihiin wixii kufrigiisu khafi yahay waxaa ka mid a saaxirka falalowga waxaa ka mida zindiiqa waa munaafiquun weeyaane waxaa ka mida ka riddadiisu tahay ridda muqallada oo markaysa markaa riddada ku noqnoqday intuu soo islaamay haddana ridoobay haddana soo islaamay haddana ridoobay haddana soo islaamay haddana ridoobay marka dambe la aqbali maayo ilaha toobadiisa ya waxaa ka mida ka rasuulka caayo calayhi salaatu wasalaam waxay rasuulka hadduu caayo calayhi salaatu wasalaam hadduu toobad keeno dilku ka dhici maayo cindallaahi ha ka anfacdo laakiin xukunka shareecada wax furinaya haddii la helo isagoo yidhi waa toobad keenaa la dilayaa bay yidhaahdeen ya oo lagama cafinayo laakiin dhammaan intaba waxay leeyihiin shaaficiyadu kullu dembin iyo kullu kufrin oo laga toobad keeno yacni eh, yuqbalu towbatuhu fii axkaami addunya waa laysku waafaqsan yahay fii axkaami alaakhira intaba in toobadda laga aqbalaayo haddii tooba saxiixa ay toobad keenaan cind allaahi fii axkaami alaakhira in toobadda laga aqbalaayo kulligood tooba saxiix hadday toobad keenaan noocay doonaan ba ha noqdaane wa biitifaaqi alculamaa laa yakhtalif fii isnaan walaa yantatix fiihi canzaan laakiin axkaamu dunyaha ayaa khilaafkaas yari galay waa yahay aayadda allah wuxuu sheegay ila aladiina taabuu wa aslaxuu waictasamuu billahi waakhlasuu akhlasuu diinahum lilahi fa ulaa'ika maca almu'miniin daahirna waxay ku tahay fi dunya walaakhira mid walba in toobadda laga aqbalaya daahir ku tahay waxay ku xambaarayaan culammada kale xagga markaa waxa weeye aakhira inay tahay laakiin sida saxiixa ah waa in markaa mid walba toobadda laga aqbalaayo hadduu tooba saxiixa toobad keeno toobadoodii maxaa la yidhi ila aladiina taabuu munaafiqiinta kuwii toobad keenay mooyaane kuwa kale waa ahlu naar marka maadaama naartii aakhire laga reebaayo aan axkaam adduunya hadda laga hadlin dee cuquubada aakhiro in laga baajinayay towbaddani ku saabsan tahay bay leeyihin marka waxay ku saabsan tahay fii axkaami alaakhira in toobadda laga aqbalayo naartii aanu gelayn laakiin adduunyadii lagama hadl illa waxaa laga soo reebay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar inay naarta ku jiraan baa laga soo reebay ya marka waxay leeyiin axkaamtii adduunyada tan lagama hadlin marka ixtimaal baa ku jira halkaas ila aladiina taabuu toobadii maxaa lagu daray wa aslaxuu camalkoodana hagaajiyey waactasimuu billaah allah qabsadoo allah tala saartay ya wa akhlasuu diinahum lilah cibaadadoona allah u saafi yeelay riyaagii munaafiqiinta ka tagay riyaa nifaaq fa ulaa'ika maca almu'miniin yacnii kuwaasi muuminiinta la jirkooday ahaadeen saasoo allah sheegay wuxuu kaloo allah inoo sheegay haddii markaa dadku ay la yimaadaan iimaan iyo shukri inaanu ilaahay cadaabkooda doonayn ya marka iimaanka iyo shukriga acmaasha saalixa lala imanayaana waa soo gelaysaaye waxaa lagaga badbaadayaa cadaabka waa laga badbaadaya allahna waa shaakir waana caliim shaakirnimada ilaahayna waxaa markaa ka mida inuu markaa sawaab jaziila ku bixinaayo camal yar ya shay yar camal yar oo lala yimi ayuu sawaab weyn ku bixinayaa labanlaabaya weynaynayaa hadda ma aragtaa shaakirnimada ilahay bay ka mid tahay shaakirnimada ilaahay waxaa ka mid a in waxa weeye ciddii wanaagga la timaadda iyo daacada si ikhlaasa ula timaadda in ilaahay hanuunka u siyaadiyo tawfiiqda ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen qofku isagoo cibaadadii iyo taacaadkii la imanayo haddana cibaadadii hadday dhadhan u yeelan weydo ya waayo wahsad iyo markaysaa uu waxyaalahaas ku yimaadaan cibaadadiina markaysaa macaan iyo dhadhan u yeelan weydo falyatahim nafsah naftiisa ha tuhmaysto waxay taasi ku dhacday xagga naftiisa waayo ilaahay waa shaakir waana shakuur ya ciddii markaysagaa si wanaagsan cibaadadii ula timaada oo toobaddii ula timaada oo ikhlaaskii ula timaada oo cibaadadii ula timaada ilaahay waxa weeye tawfiiqda waa siinayaa qalbigiisa waa hanuuninayaa hanuun waa u siyaadinayaa yacni cibaadada markaysaga dhadhankeeda waa u kordhinayaa hidaayadu qalbigiisa waa degaysaa laakiin xagga naftiisaa looga yimiyo naqsi xagga naftiisa ku jiraa oo cibaadada markaysagaa siduu la imanaya iyo towbaddii wax ka sii yihiin ama wax u dhiman yihiin yacni markaa taas ayuu ku waayey yacni markaa dhadhankii cibaadada ya qofkuna firfircooni buu markaa helayaa qalbigiisa haddii hidaayadu degto waidaa xallat ilhidaayatu qalban nashidat licibaadati alacdaa'u hadday hidaayadu qalbi degto xubnuhu waxay u firfircoonaadaan yacni markaa cibaadadii bay u firfircoonaan taasay uu marka u firfircoon firfircooni u helaa laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqowl waxaa laga tilmaamayaa hadal xun in sare loo qaado oo sare loo sheego allah ma jecla mooyaane mid la dulmiyey oo madlamadiisii sheeganaya ebel waa i dulmiyey yacnii ciduu isleeyahy waxbay kaaga qaban kartaa ayuu uga cabanaya oo u sheegaya waa mutadallim culamada qaar waxay ama waaba habaaraya ya amaba waa habaar habaarku waa aargoosi qofku cid wax u geysatay hadduu habaaro macnaheedu waxay tahy wuu aargoosanayaa ma sabrinoo yacni ma dulqaadanoo ma sabrin laakiin habaarku waa aargoosi aargoosigaasna inuu ku tacadiyaa waa dhici kartaa hadduu yahay cidda dulmiday gaal hadday tahay siduu doonu u habaari karaa bay yidhahdeen culammada qaarkood laakiin haddii cidda dulmiday ay tahay cid muslim ah waa inuu iska ilaaliyaa inuu habaarkiisa cid ku dulmiyo waayo madlamadiisii wax ka badan hadduu ku habaaro daallim weeye isagoo habaaraya aan gacan waxba ka geysan waa daalim dulmi buu la yidhi waa inuu iska jiraa wax tacaddiya inuu kula yimaado ya yacnii ilaahay markaa ha hayga aargooyo inuu yidhaahdo waa u furan tahay inuu yidhaahdo ilaahay ha ka jazeeyo markaysagaa dulmiga uu geysto ha ka abaalmariyo way u furan tahay madlamadaydii ilaahay ha hayga soo gooyo waa u furan tahay laakiinuu yidhahdo ilaahu halaag ya ama uu yidhahdo ilahu hidaayada ka qaad ilahu khaatimo xun ugu khatin uu yidhaahdo waa mutacadi aalima weeye ya marka isagoo madluuma ayuu haddana gees kale ka noqonaya daalim ka noqonaya marka tan noocaasa waa in la iska jiraa allah waxau yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi darki alasfali ay fi lmakaani alasfali yacni tabaqadda ugu hoosaysa ama meesha ugu hoosaysa ayuu ku sugan yahay min annaari xaal darkulasfalku min annaari naarta ka mid yahay wa huwa markaysaga darkulasfarku qacruhaa waa naarta gunteeda weeye walam tajida lahum nasiira uma helaysid cid markaa u gargaarta bimacnaa cadaabka u diidda ay maanican min alcadaab cadaabka cid u diiddo ka mancida u heli maysa ila aladiina taabuu kuwii toobad keenay mooyaane min annifaaqi munaafiqnimada ka toobad keenay kuwaas iyagu markaa tabaqadda naarta ugu hoosaysa geli maayaan wa aslaxuu wanaajiyey oo hagaajiyey camalahum camalkoodii waictasamuu ku kalsoonaaday oo qabsaday wasiquu billaahi ilaahay ku kalsoonaaday marka ictisaamka allaha ay qabsanayaan waxaa soo gelaya tawakul ay allah tala saaranayaan tawakulkana wuxuu ka kooban yahay asiqatu billaahi walictimaadu calayhi ya in allah lagu kalsoonaado walictimaadu calayhi iyo in allah la cuskado yani marka fi xusuuli nataa'iji maca alakhdi bilasbaabi almashruucati aw ilmubaax iyadoo asbaabta shareecada markaa lagu amray ama lagu banneeyey uu la imanaayo inuu marka allah cuskado allahna ku kalsoonaado taasaa waxaa la yidhaha tawakul la yidhaahdaa wa akhlasuu saafi yeelay diinahum cibaadadooda lilaahi allah u saafi yeelay maxay ka saaf yeeleen oo ka barax tireen min arriyaa'i istuska sumcaduna waa la mide riyaagu waa maxay riyaagu waxa weeye waa talabu lmansilati fii quluubi alkhalqi bicibaadati alkhaaliq siday culamada qaar ka cabireen ma tacriif fiican waa in mansilo iyo maqaam lagu doonaayo quluubta khalqiga in lagu yeesho oo qadarin ay ku hayaan oo mansilo iyo maqaam wanaagsan dadka markaa agtooda aad ka leedahay ya waxaa lagu doonayaana ay tahay maqaamka iyo darajada wanaagsan in agtooda aad ku yeelato bicibaadati alkhaaliq cibaadada khaaliqa la caabudaayo taasaa waxaa la yidhahdaa riyaa baa la yidhahdaa waa istus raa'a masderkeedii weeye raa'a yuraa'ii riyaa'an wa muraa'aatan lifaacala alficaal walmufaacala marka sumcaduna waxa weeye waa la mido waa shabahdaa laakiin waxay ku gaarta iyadu wixii lima yusmac waxa la maqlo riyaaguna wuxuu ku gaar yahay waxa la arko labaduba waa istus midna waa ismaqashiin midna waa istus weeye ya man yuraai yuraa'i illaahu bihi waman samaca samaa allaahu bihi marka qiraa'ada hadduu markaysa qofkii wanaajiyo oo de is yidhaahdo markaysaa dadku kugu ammaanaan ha la yidhahdo qur'aan buu yaqaanaa alla maxaa qur'aanka la baray ama marka waxaweye cilmiga sheegistiisa ayuu marka waxaweye dadkii yacni markaa doonayaa inuu manzilo iyo maqaam ku yeesho waxa uu sardinayo ama sheegayo ya si loo yidhahdo waa caalim ama wuxuu sameeyuu ka warramayaa oo dadka u sheegayaa waa sumcaduu soo gelaya waa riyaaga walaalkii dadku markaa waxay arkayaane uu qofku tusayana ee cibaadaadka ana waa riyaagii adigu calaa kulli xaal riyaa iyo sumca waxa weye waa walaalo weeye fa ulaa'ika maca almu'miniina kuwaasi muminiinta la jirkooday ahaadeen fii maa yu'tuunahu ya'tuunahu mise yu'tuunahu maxay idin qoran fii ma yutawnahu waxa la siinaayo yutawnahu yu'taa marka la yidhaaho taadu kor dhigantahay waxay noqonaysaa ay fiima yuctawnahu waxa la siinaayo bay muuminiinta markaysaga kala mid yihiino yacni sawaabka iyo jannada iyo raalli ahaanshaha iyo nadar ilaa wejhi illaahi iyo waxyaalaha la siinayo lagu abaalmarinayo muuminiinta bay iyaguna kala mid yihiin wsawfa yu'ti illaahu lmu'miniina ajran cadiima wakhti dambuu ilaahay siin doonaa mu'miniinta ajran ajar ajarkaasoo cadiiman weyn fi laakhirati aakhira gudaheeduu siin doonaa wahuwa aljannatu ajarkaasi waa jannada maa yafcalu allaahu muxuu ku falayaa ilaahay ama waxba kuma falaayo oo maada naafiya ama istifaamiya haddii lahe waa istifaamiya waa su'aalna macno nafiyay u dhacaysaa muxuu ku falayaa waxba ku fali maaye maa ilaahay waxba ku fali maayo bicadaabikum cadaabkiinna shayan shayan waxba ku fali maayo in shakartum haddaa shukri naqdaan nicamahu nicmooyinkiisa ka shukri naqdaan wa aamantum bihi a rumaysaan waxba cadaabkiinna ku fali maayo waxba idinku fali maayo cadaabkiina walistifhaamu maca nafyi sheikhu istifhaamku isagu mara culama qaarkoodna waxay mareen nafyiga marka haddii istifhaamka la marana waxay noqonaysaa muxuu ilaahay ku falayaa bicadaabikum sababta cadaabkiinna yani markaa shaynaba muxuu ku falaya waxba ku fali maayo daedna macnuu dhacayo nafyiga marka hore qumman ee adaatu nafyin ay gasho iyo shay aan nafyi ahaynoo marka hore istifhaam iyo su'aal ah laakiin macnuhu nafyi u dhacaayo waa nooca lehe istifhaamun bimacna nafyi e waxay yidhaahdaan culammadu waxa ablaq ah istifhaamka macnaha nafyiga u dhacayo isagaa sii xoog badan oo sii ablaqa bay yidhaaheen oo xeeldheeraansho badan oo muxuu ku xeeldheeraansho badan yahay kan kale xaqiiqadiibuu buu ku sugan yahay hadduu nafyi quman yahay laakiin hadduu yahay istifaam macno nafyi lahoo nafyi u dhacaya majaaz buu noqda macnihii asaalata looga jeeday istifhaamkan looga jeedine macno kale ayaa hadda looga jeedaayo yacni nafyi ah istifhaam isagoo ah ayaa haddana macno nafyi loo jeedaa waxayna yidhahdaan almajaazu ablaqu min alxaqiiqa majaasku waa ka xeeldheeraansha badan yaha xaqiiqada kaannahu nooc taxadii jiro bal sheega markaysaga wax saa noqonaya ma jiro dee ma jiro yani kaanahu insaa la leeyi walistifhaamu istifhaamkuna bimacna nafyi istifhaamku waa su'aasha bimacna nafyi macno nafyi u dhacaya ay laa yucadibukum idinma cadaabaya ayaa macnuhu dhacaya wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday shaakiran min shukri naqa liacmaali lmu'miniina mu'miniinta camaladooda waa ka shukri naqaa oo muxuu ku shukri naqaa bilisaabati sawaabinta uu ka ajar siinaayo waxaa soo gelaysa labanlaabka u labanlaabaayo waxaa soo gelaysa isaabada oo adduunyada kaga abaalmarinaayo inuu hidaayada u kordhinaayo isaabada ha u qaadanoo keliya isaabada aakhiro sawaabsiinta adduunyada waxaa in hidaayadii loo kordhiyey iyo tawfiiqdii oo xasanaad ka waaweyn la waafajiyo ayaa ka mid a ah. iimaanka macaankiisii la siiyo ayaa ka mid a ah. camalkii in loo labalaabo mudaacafo loogu sameeyo loo barbaariyaa ka mid a ah, oo loo weyneeyo waxaa ka mid a waxa aakhiro lagu siinaya hadday jannaad tahay iyo hadday raalli ahaansho ilaahay tahay iyo hadday annadaru ilaa wajhi illaahi tahay iyo hadday khufraanu dunuub tahay wuxuu allah ahaaday caliiman mid cilmi badan bikhalqihi khalqigiisa u cilmi badan bikhalqihi xoogaa qusuur baa ku jira wax walba ilaahay waa u cilmi badan yahy khalqigiisu u cilmi badan yahay daatadiisi iyo sifaatkiisi iyo afcaashiisu u cilmi badan yahay wixii hore u dhacu u cilmi badan yahay waxa dhici doonu u cilmi badan yahay waxaan dhacayn hadday dhici lahaayeen say noqon lahaayeen buu u cilmi badan yahay cilmiga ilaahay waa waasico wa acamu sifaati tacalluqan waa ugu tacalluqa ballaadhan halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk